بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم قال الحافظ العراقي المقلوب وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدلا بواحد نذيره كي يرغب فيه للإغراب إذا ما استغربا ومنه قلب سند لمتن نحو امتحانهم إمام الفن في مئة لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة حدثه في مجلس البنان حجاج نعني ابن أبي عثمان حدثه في مجلس البنان حجاج حجاج نعني ابن أبي عثمان fadanahu can haabitin jariiru bayanahu xamaadun idariiru bismi illaahi الraxmaan raxiim allahuma salli calaa muxamedin waali wsaxbi wslem almaqluubu hada mabxahu waa maqluub maqluub asalkiisa luqada waxaa weeye waa ism mafcuul min qalaba shay ma garat marka fahuwa maqluub qalb shay yaqlibu fahuwa maqluub istilaax ahaana shiikaaban waxaa weeyaan asagaaba noo sheegayo waa raawi booskiis raawi kale la geliyo xadiidaa masalan lagu yaqaanay inuu yahay biriwaayati naafic can ibni cumar meesha naafic ayaa saalim la dhigay ma garan kaasaa maqluul la yidhaahdo ama waa noo imaan doonaa sanad xadiidkiisa sanadkaa lagu bedelay sanad xadiid lagu yaqaano ayaa sanad kale la saaray xadiidka lu yaqaano yaxya ibnu saciid alansaari can maxamed ibraahim ataymi can calqama ma garat can cumar bn اkhadaab ayaa maalan ninaa waxuu saaray can saalim can ibni cumar ou saaray ama maxamed bnu siriin can abi hurayra ou sanadkiina maa dul saaray marka taasna waa jirtaa waana min anwaaci daciif ayuu maanta ma arkaysa uu ka mid yahay qalbigu sanadkana waa dhacaa matnigana waa dhacaa oo matni maqluubahaa jira sanadkana waa dhacaa raawi raawi lagu bedelo ama sanaddanoo sanad lagu bedelo waa u dhacaa qalbigu camdi iyo kas ula jeedana waa ku dhacaa sahwina waa ku dhacaa ma garat sahwina waa ku dhacaa ula waa ku kaca kan ula kaca ku kaca u dhaca marna imtixaanuu noqdaa marna waxau noqdaa inuu qofka xadiidka uu sanad lagu yaqaana ama intuu raawika dadka dhan ay la yaaban o sanad kaleo kusoo baxay oo dadka dhan iqraab ay qariibsadaan ay cusboonaysaan ay xiiseeyaan kuwaasaa sameeyana waxaa la yidhaha suraaqu lxadiidaa wuxuu yidhi shiqu waqasamu lmaqluuba maqluubkii waxay u qaybiyeen qismayni laba qaybood maqluubka weliba sanadka laba qayboodaa loo qaybiyey qismiga ugu horeeya waa wixii horta marka hore wuxuu u qaybsan yahay qalbu sanad iyo qalbulmatn qalbigii matnigaa laba usii qaybsan mid sahwi ku dhaca iyo mid camdi ku dhaca kii camdiga laftiisaa laba ah wa qasamu lmaqluuba maqluubkii la dabagediyey oo kaska u dhacay qismeenay u qaybiyeen kan ugu horreeya ilaa maa shay kaana ahaaday mashhuuran ku mashhuura biraawin raawida lagu yaqaano inuu wariyo markaasaa ubudilaa waxaa lagu bedelay aliftan alifulidlaaq waayo ubudila waay biraabi waaxidin mid oo nadiirihii asaga la mid ah oo isla dabaqa yihiin oo isla sheekhaas ka wariyo sida haddii saalim xadiid lagu yaqaano ayaa naafic laga dhigay ama cagsiga laga dhigay wahaakada xadiidka maalig lagu yaqaano ayaa sunan ibnu cuyeyno la saaray wahaakada nacam ilaa lababa zuhriga ka wada wariya ma garat taas waa xad waa taas wey maxaa loo samaynaa midkan waa camdi maxaa loo samaynayaa kee yurqabaa si loo xiiseeyo fiihi xadiidkaas markuu sanadkan cusub iyo raawigan cusub waa la xasiinayaa liliqraabi xiiseyn darteedoo u samaynaya ma garat idaa ma suqriba macnaa markii la qariibsado ayaa la xiisaynaya oo sanadkan cusub markuu soo baxo ayaa la xiisaynaya xadiidkii sanad aan la aqoonin ayuu xadiidkii ku soo baxay markaasoo ruwaada dhan kala qaadanaysa arrintaa qaar marka kascaday u samayn jireen dadka sidaa samayn jira waxaa ka mida ah nin daciifahoo la yidhaahdo xamaad binu camar annasiibi ku kaloo la yidhahdo abu ismaaciil ibnu abi xaya ilyasac la yidhaahdo bahlul binu cubayd alkindi nin kaloo la yidhaahdo koox ka mid midaha samayn jiray ibnu daqiiqilid waxuu yidhi nooca oo kale waxaa lagu sameeyaa yudlaqu calىa raawihi annahu yasraqu اlxadiis inuu xadiidka u xadayo mihaalkiis waxaa waaye xadiid imaam muslim oo wariyey oo waa maxay idaa laqiitum lmushrikiina fi اdariiqi falaa tabada'uuhum bisalaam haddaa muslimiinta aad dariiq kala kula kula kula uga hor timaadaan salaan ha ku bilaabinina jidka toosana ha uga leexanayso waa isaga u leexdoo geeska u maro jidka maaragtay tooska ha ah u bannaynina xadiidka wuxuu mashhuur ku yahay suhayl ibnu abi saalix can abiihi can abi hurayra xadiidka markaas waa calaa shardi muslim sababta waxa weeye suhayl ibnu abi saalix laysa calaa shardi اlbukhaari waa min ruwaati muslim bukhaari kama wariyo shardigiisa uu ka hooseeya laakiin waa muslimaa wariyey waana shardigiiso saalix min rijaali muslim mid la yidhaahdo xamaad bin camar annasiibi la yidhaahdo oo min suraaqi axaadiid ka mida ayuu meeshii sohli ibnu abi saalix waxau dhigay alacmash xadiidka wuxuu ka dhigay alacmash can abi saalix asamaan can abi hurayra waa la xiisaynayaa mar sababtoo ah xadiidkii markii acmash la yidhaahdo acmash waxaa waaye waa rijaalu saxiixayn muslim bukhaari waa ka wariya waa ka sarreeya xagga dabdiga iyo fiqanimada maaragtay suhayl ibnu abi saalix waa ka sarreeya xadiidkii marka wuxuu noqonayaa haddii xataa bukhaari uuna calaa shardi sheykhayn in la yidhaahdo laakiin waa been wa xadiidkan inuu acmash wariyey laguma yaqaano abeentiisu ah xadiidku marka waa xadiid muslim oo wariyey waana calaa shardi muslim bukhaari shardi muslim shardigiisuu oofiyey bukhaari ma oofinin sababtoo suhayl bin abi saalix leysa min rijaali bukhaari xadiidkii marka korow u qaaday dadkii dhammaa waa la yaaba waxaa la yidhi waa xadiidkii sanad kalaa loo helay oo maaragtay mutaabaco weyn oo tii muslimba ka sii weyn laakiin haddii la raadiyaba waa been xadiidkan wax hiqaah oo ka wariya can اlacmash can abi saalix asamaan can abi hurayrata lamaba yaqaano waa ninkaas bis waay marka nimankaasoo kale waxaa la suraaqu اlaxaadiid sida xadiidkii oo kale oo kalaamkii maaragtay shariika alqaadi man kahura salaatu bileyl maaragtay eh, muxuuaha man kasad bileyli eh, istinaara wejhu mau hmm, ahaa wejigiisaa nuura maalintii yah haa ninkii taabit ahaa oo hadalkaas oo ka maqlay oo xumelay xadiid oo shariikal qaadli hadhow saraaqdiyaa la kala carartay aasi asaaniid u sameeya ilaa iyagu waxay raadinayaan wax daciifa u tarwiijiyo waa dad magaca culamaaulxadiid qolo walba waxaa ku jira dad inkaaran ma garata fuqaada waxaad ka hela dad iska ahlu ra'yiho kuwa aan wax uun iska dhahayaad ka helaysa muxadiikan waxaanoo kale wadaacinta saraaqulxadiida laga helay luqawiyiinta gaar aan waxba garanay meel walbaba fanni kastaba mufasiriin dad aad arkaysa axaadiisooda daciifa iyo luuqahooda daciifa qaar deliishanay marka fani walbaba rag mutadafiliina ah haajin dafil waxaa la yidhahdaa kuwa dadka welimada aan la wicin iyadoon la wicin dadka soo dabagala mutadafil la yidhahda kuwaana cilmigii mutadafilkiina iyagoon meesha cilmi aan waxba ka aqoonin ayay maarata haddaba dhaqaatiirta mutadafiliinay leeyihiin injineerta intuu aliyihi rag aan dhakhtarnimo aqoon aad muddi dheer isku wato ummadda qalaya isuri ka buuxina qaar aan aqoonin oo guryo dhisayo ummadda waxaweye qiyaami ilaahi oo dhan waqasamuu waqasamuu waxay u qabeen almaqluuba qismayni laba qaybay u kala qaybiyeen qismi khada'a iyo qismi camdi ah kii camdiga ahaa laba qaybood ah qaybta hore ilaa maa waa qayb weeye xadiid kaana ahaaday mashhuuran ku shooro biraawin raawi oo ugdilaa la bedelay biwaaxidin nadiiri mid isaga lamid oo meesha hadda xadiidkii xamaad bin camr annasiibi uu beddelay idaa laqiitu lmushrikiina falaa tabda'uuhum bisalaami wuxuu ahaa min xadiidi suheyl ibni abi saalix can abiihi can abi hurayra xamaad bin camr annasiibi intuu soo arday oo suheyl ibnu abi saalix ou tuuro acmash boosi ku buuxiyey isagaa isagoo cubaaya wax jira maaha saasu markaa saariq alxadiidu noqday min suraaqi alxadiidi ku mid muxuuna u yeelayaa kee yuraqabaa fiihi yurqabaa fiihi in la jeclaado oo dadku ay xiiseeyaan ayuu u sameeyay liliqraabi ay liajli iqraabi in la xiiseeyo idaa ma mastuqriba markii qariib laga dhigtoo la arko inuu xadiidkan ou arrin cusub ou yahay oo sanad cusuboo ku soo biro asaaniiddii la yaqaano aan ahayn ayaa dadku xiisaynaya kii camdiga ahaa qayb qaybtii midkii qaybtii kobad halkaasaan uga baxay wa minhu qaybta oo kaska loo sameeyo waxaa ka mida qalbu isn sanadin sanad in la gediyo oo limatn u sugnaaday oo matnika lagu rakibo kaas matnigiisii xadiidkaas na maaragtay sanadkiisiina matnigan kale lagu rakibo ayaa ka mid naxu imtixaanihim imtixaankoodii imtixaaneen waaye muxadifiintu imaam alfanni ninkii maanta ma arkaysaa fanka ahaa imaamkii fannigan xadiidka ahaa oo bukhaarihaasay ah u galeen fii ma min alaxaadiida ayay maanta ma arkaysaa ay ku imtixaaneen oo asaaniiddooda ay kala beddeleen iyo mutuuntooda lammaa ataa baqdaada baqdaad markii uu yimid faraddahaa xadiid walbaba maaragtay sanadkiisii sanad walbaba matnigiisii ayuu u celiyey wajawada alisnaada isnaadkii la isku qaqasana waa hagaajiyo sanad toosan buu ka dhigay waxaa dhacday bukhaari warkiisaa la maqlay wiil hadde maaragtay xadiidkii raggii muxadisiintaha ka soo dhex baxay oon isagoo kale la arkin lama maqlin xifdigiisa iyo axaadiidta cilalka iyo fahmadiisa iyo dakihiisa iyo daacadnimadiisa ayaa la maqlay waxaa la yidhi maqlid keliya ninkan maan ugu hoggaansamayna bal ninkan waxuu isku hayaan aragno shiraa loo diyaariyey reer baqdaad raggii xadiidka mutakhasisa ku ahaa yimid gobolladii u dhow iyo khuraasaan iyo raggii culummada muxadisiinta waa la isugu yimaadeen waxaa la yidhi ninkan xaafidkan weyn ee sumcadiisu ay meel walba qaadatay bal wuxuu maanta galay iyo wuxuu gooyaha la soo saaray toban ninaa lasoo xulay midabna toban axaadiidaa loo dhiibay asaaniiddana waa la kala bedelay xadiidkii canaa can maalig can naafic can ibni cumar sanad kalaa la saarayoo ma garata maxamed nu siriin cabidata salmaani can cali waxaasaa la saaray kii suhayl ibn abi saalix can abiihi can abdulahi hurayra isagana maaragtay sanad kaleo caaisha can eh, hishaam bni curwa can curwa can caaisha waxbaa la saar saar waa lasu qalda majliskii markuu soo fadhiistaa la yidhahya nin walba tobankiisa xadiis hala baxo mid walba tobankiisa xadiid oo asaaniidda isku qasqasanoo waday xadiidoo markii las waxuu yidhi anugu ma aqaano ma aqaan ma aqaan tobankii u dhammeeyey tobankii kala dha mid walba ma aqaanuu leeyahay nimankii xadiidka yaqaanay oo xufaadda ahaa isla markii way dareen waxay dhaheen ninkaani taagtiigga waa fahmay ma aqaanta macnaheedu waxaa waxaan wax jiro maahan qaabkan iskuma rabin raggii kalena waxay lean dadka waxba aqoon ah, ar ninkan waxba meesha kuma haayeen bilaash waxaana loo sheegaya booto iyo waxaan jirin bay ahaayeen aawa ninkan wax loo ma aqaano oo leeyahay maxay tahay boqolkii xadiidka oo isku qaldan markii la dhammeeyey ayuu istaagay ninkii ugu horeeyey xadiidkii uu sheegay say u kala horreeyana u sheegay xadiidkaa iyo sanadkaa ismale sanadkiisu waa kaa iyo kaa iyo kaa kii labaad kii saddexaad tobankii tobankii kale tobankii kale markaasoo loo khudba weliba waxida waxa la yaabla maaha inuu sanad walba axaadiidkii uu saaro ee xadiidkii qaldaneed tobankii boqol xadiida isku qaldan nin walba tobankiisii kii uu ku bilaabo ku bilaabda kii labaad tobankii tartiibkii tobankii kale tartiibkii tobankii kale boqolkii axaadiid sidii loogu kala sheegay ayuu maanta ma arkaysaa u kala habeeyey waxba maanta ma arkaysaa isagama aysan maanta ma arkaysaa qaldamin soo maa marka taasaa marka wax maaragtay la yaab leh ayaa maanta ma arkaysaa noqotay hmm. taasaa wax la yaabla noqotay ahane la yaabka keliya ma ahanaa layidhi inuu maaragtay uu eh, axaadiidan uu xafidsan yahay nacam inuu axaadiida uu xafidsan yahay la yaabka keliya ma ahayne la yaabka waxay ahayd sida waxaan maanta ma arkaysaa ee u soo kala tartiibiyey Hmm. haye waqasamu lmaqluuba way u kala qaybiyeen qismayni laba qaybood oo maaragtay maqluubka asagoo dhan waxaana u qaybsan yahay camdi iyo sahwi kii camdigaa laba qaybood loo kala qaybiyey ilaa maa kaana mashhuuran wixii mashhuur ku ahaa biraawin raawi kaasoo ubdila la bedelay biwaaxidin nadiirihi mid lamida oo xadiidkii saalim can naafic can ibni cumar saalim ansaalim can ibni cumar lagu yaqaanay naafic can ibni cumar ka dhigeen ma garanta ama sida hadda xamaadu larir ou sameeyey xadiidkii lagu yaqaanay sohayl ibnu abi saalix can abihi can abi horeyra iyo wuxuu ka dhigay alacmash can maaragtay abi saalix assamaan can abi hureyra muxuu u samaynaya kee yurqaba in la xiiseeyo fiifiigiisa liliqraabi liajli iqraab ayuu u samaynaya inuu waxaan wax cusub oo ghariiba ah oo intuu ka dhigo la xiiseeyo idaa mastuqribaa markii qariib laga dhigto waxaana wax la yaqaanay maaha la arki jiray maahane markaasaa la xiisaynaya maxaana loo xiisaynayaa sababtoo ah sida mashhuurka u khilaafsanya waa wax cusuban hadda ka hor la arkin laakiin wax jira maahan waa been waayo oo xadiidkan idaa laqiitu lmushrikiina fabda-uu bisalaami wax lagu yaqaano can ilacmash maahan xamaad bin xamar annasiib ayaa siiyey qaybta kale waxaa weeye oo camdiga waxaa weeye sanad dhan oo xadiid leh iyo xadiid kaloo sanad leh ayaa asaaniidi la mid walba matni ou lahayn iyo sanad aan lahaynaa la isku kabaayaa marka waa sii mihaal aanaan xadiid can curata bnu hishaam can hishaam bni curwa can curwa can caaisha lagu yaqaano can maalik can naafic can ibni cumar laga dhigaya waa saas oo kale wa minhu waxaa ka mida qalbu sanadiin sanad in la gediyo limatn u sugnaaday ee markaas matni kale la saaro kaasna matni kale la saaro naxwi imtixaanimtaas waaba imtixaankooda imaam alfanni imaamkii fannigu bukhaari ay xambaareen fii mi'atin min alaxaadiidi ay ku imtixaaneen naxwu imtixaanim imtixaankooda waa imaam alfani fii mi'atin min alaxaadiid ay ku imtixaaneen lamaa ataa baqdaada baqdaad markii uu yimid faraddahaa wou celiyey xadiid walbay sanadkiisa waa isa saaray wajawad ilisnaada isnaadkan waa wanaajiyo isnaadka oo runtiisaa oo ku cuqabay arrintan marka waa labo in imtixaan loo sameeyo iyo in loo sameeyo iqraab haddii imtixaan loo sameeyo oo daruurana ay tahay waa bannaan laakiin iqraab in loo sameeyo mowduucnimo laga dhigo ma bannaano midkan xataa imtixaanka culimmada qaarkood way kahan jireen waxaa dhacay oo qiso oo wariyay ninka la yidhaahdo yaxa bnu saciid alqataa ayaa wuxuu yidhi waxaan soo galow yidhi baqdaa ee kuufaan soo galay iyagoo maxamed binu jilaani la yidhaahdo oo maanta ma arkaysaa shuyuukhda uu ka mid yahay ardadana markaas waxaa ka mid ah maliix ibnuljarax iyo xafsa binu iyo nin la yidhaahdo yuusuf assamti oo xanafi ahaa yuusuf asamtia waxau dhahay aan imtixaano maxamed binu jilaani yaxya ibnu saciid alkhadaano markaas ugu yar waxau dhahay wartaan ma fiicna naga daayo yuusufaa ku adkaystay axaadiidoo soo qaatay marka maxamed ibnu maxamed eh, ibnu cajlaan aabbihiisna waa ka wariya eh, saciid almaqburi na waa ka wariya axaadiidkay isku soo qaldeeno axaadiidtii aabbihiis oo ka warinay saciiday u tiiriyeen kuwo siciidkoonan aabbihiisa uu ku soo qalday markay dhammeeyeen ayuu yidhi inta aad saciid u tuuriseen waa xadiidii aabbaye inta aabbaye u tuurin ah, xadiidii saciid waay saciid almaqdi markaasuu yidhi saddexdiin qaladaa samayseen yuusuf asamti ninkii la dhihi jiray wuxuu ku hambaaray waa habaaray ilaahay islaamnimada ha kaasii wada marka marka dambe nin daciifoo ahlu ra'yuho maaragtay aada ahlulxadiidka la dagaalamo oo ayuu noqdo qaab daran xafs ibnu qiyaasna wuxuu ku dhahay ilaahay diintaada iyo jismaaga ha ibteleeyo marka xabs ibnu waxaa ku dhacay faalid cudurkan oo qalalka la dao iyo haddana xoogaa qadarkana dadkii oo xoogaa mabda muctasiladana wuxuu ka rumaysa maliix ibnujaraax mise muleex allahu aclam inaan soo fuuriyaan rabeen waayu wakiic ibnujaraax walaalkiisa waxau dhahay ilaahay cilmigaa kuguma anfac marka intuusan cilmiga lagu intifaacinoo laga warin iyow asagiiba marka qisaskaas waa wariyeen culammada qaar way nacbanaayo marna waxaa dhacday waxaa israacay maaragtay yaxya bnu maciin iyo axmed bn xambal iyo eh, mansuura ramadi nin la yidhaahdo mas abu mansuura ahaa marka ayagoo rexle waxay u aadeen cabdirazaaq asancaani yaman ee xadiid ka soo qaadanaya markay soo noqdeen ay waxay soo mareen eh, abu nucaym alfadl dukey oo iyaga hadda waa culimmadii ka waaweyneed waay laakiin saasay tahay bukhaarina waa uu soo gaaray oo axaadiidtaasoo ka wariya fulaasiyaadkiisa qaabkiisoo ka wariya yaxyaa yidhi aan imtixaano imaam axmed waa ka diid waxuu yihi ninkan hiqo waa inaga dhaafniin bas axaadiidtii aday soo dhex qaseen xadiidtii uu soo tobankii xadiidba uu leeyahaaba xadiid aysa lahayn uu dhex geliya tobankii marka la akri kii katan waxuu laha hada laysa min xadiid yani ma warin xadiidka riwaayaadkayga maaha ilaa qofku riwaayaadkiisu inuu xafidsan yahay soddonkii markay dhammaato saddexdii xadiida oo lagu soo dhex daray oo ka saaray ilaa qofka hadduu iska aqbalo talqiinaa laleeyahay qofkaan waxba aqoon xadiid oo soo warinaa laleeyahay maaragtay can hishaam bni curwat can curwa can caasha ma ka warisa haa hadduu iska yidhahdo xadiidkiisana aysan ahayn ninkaa waxaa la yaqbalu talqiin wuxuu wariyey wax kale ma kala yaqaan muhuya maaha male waa laga tegaa laakiin hadduu iska jiro leeyahay xadiida xadiisa ilaa raawi walba axaadiidiisa axaadiid kooban wa oo lagu yaqaano ilaa maaragtay intou wariyey waa dhiganaa marka marka waa inuu ama xifdisan yahay ama kitaab ugu qoran yihiinoo kitaabkana aan looga ciyaarin bes markii dambe wuxuu yidhi intuu axmed dhurinkiisa qabtay horta midkan yamnachu waracuhu dha waraciisaa ka reebay axmed axamed wiilkan yarna maaragtay mansuur ramaadi maaragtay waa yaryaho dho weli ma gaarin heerkaas ama haadaa min ficlika yaa faacilka xebna macin ku jeesta haraati intuu ku dhufta laad oo meel hore uu meeshii darandaradii kaga soo dejiyey oo gurigiisii ka galay markuu ka tegey oo axmed bin xambal cokir oo reedhasoo kuma dhihin ninkan waa siqee naga daa wuxuu yidhi aniga haraatiisaa wax kastaba iga fiicanba inaan hubsado inuu daabid yahay oo maaragtay u saa i haraatiyo haraatihiisaa wax badan wax walba iga fiican dha marka waa taas marka middan oo asaaniidda la qallibaayo haddii ay imtixaantaho xasba alxaaji ay tahana waa okay haddii kaleoo iska tacanud ay tahana waa laga fiican haye waqalbu maa lam yaqsid iruwaatu naxwu idaa uqiimat isalaatu xadadahu fii majlis اlbunaani xajaajun acni bna abi cuhmaani fadannahu can haabitin jariiro bayanahu xamaadun idariiro xadiidka intaan laqbaha gelin qisada inaan sharaxnaa fiican waxaa dhacday waxaa la joogay rag culamo ah oy ka mid yihiin xamaad bnu zayd adariir xamaad bnu zayd bnu dirham aldariir waa labada xamaad dadka aad u xiqadnimada badan wey iyo jariir ibnu xaasim nin la yidhaahdo oo ninkii abusalama hadduu saal ibnu saciid ka wariyay waxaa la dhihi jiray waa maaragtay abuxaasim may uh, uh, may jarirkan jariirkan mm. abu salama hadduu ka horiso uh, xaazim muse salamato ahaa calaa kulli xaal yaana isku qasin weli waa malayna nin la yidhaahdo jariir ibnu xaazim nin la yidhaahdo oo rawaadda ka mid axaadiidka iyo xamaad ibnu dariir iyo adiga rag kale waxay joogeen majliska haabit اlbunaan haabitulbanaan waa ardadii anas raggii ka qaatay isaga iyo maaragtay xumeyda طawiil iyo qataade iyo cabdulcaziiz binu sahayb iyo waa raggii ardadii maaragtay anas axaadiidka ka waraysa oo ka mid ah iyo abuqilaabo iyo rag badanoo ardada anasa mashhuuraha jiro wada rawaad wada waaweyn ah iyadoo la fadhiyo ayaa waxaa yimid meeshii nin la yidhaahdo xajaaj asawaaf xajaaj ibnu abi cuhmaanaa la yidhaahdo xajaaj asawaafna u magac dheerka aa meeshii joogay iyadoo majliskii la joogay ayuu xajaaju sawaaf xadiidka wariyey you ka wariyey can yaxya bn abi kahiir waa taabici isaguna xaafid weyn oo axaadiidta saanida aada u mara waa ninka yihi muslim uu ka wariyey laa yunaalu اlcilmu biraaxati اljasad cilmiga maaragtay jismigaagoo iska raaxaysan cilmi maanta maaragtaysa laguma heli karo xadiidu marka waxuu sheegay oo ka wariyey yaxya bnu abi kahiir can cabdillaahi bni abi qataada can abi qataada alansaari radi allahu can nebiy sal اllahu alيyh wasalam idaa uqiimat الsalaatu falaa taquumuu xataa tarow salaadda haddii la aqimo ha istaaginina ilaa ad iga aragta sababto waxay dhaha hadaad istaagtana inaan soo daaho waxay qabsadaan ee maantana aad taagga ku dadaasha markaad i inaan soo baxo salaaddiina istaaga waa haddii markaas rasuulka uusu joogin waayo markaa mixraabka uusu joogin xadaad xadiidkii markii yaxyaa binu abi sawaafa xadiid meeshana waa majlisulbunaan hadhow jariir ibnu xaasim ninka la dhihi jiray markii dambeu xadiidkii warinaayey wahmiyaa ku dhaco wuxuu mooday xadiidku inuu yahay can haabit can anas radiallahu canhu xadiidkii asoo wuxuu ku wari jiray can haabit albunaani can anasin idaa uqiimat الsalaatu falaa taquumuu xataa tarow xadiidka sanadkiisa asalkaahana muxuu ahaa xajaaj bnu abi cuثmaan asawaaf can yaxya bni abi kahiir can cabdullaahi bni qataada asaanidda inaa xafida waa inaa isbartaan inay hebel hebelba saan u barano waaye saddex awooy afar awooy qof maa beni wey waa intaas kama badna hadda fiira xadiiskaas xafida yaxya sawa xajaaja sawaaf can yaxya bni abi kahiir can we ay can can cabdullaahi bni abi qataada aha can abi qataada can الnabiy sala اllahu alayh wasalam jariiro waxaa u malaysaba xadiidkan inuu min xadiidki haabit اlbunaani can anas can الnabiy sala اllahu alayh wasalam asagoo sidii saas ugu sheekeeyey ardo badan nin ardadii jarir ibnu xaasim ka mida ah, malaha ka soo maqlay xadiidka oo la yidhaahdo magaciisa eh, isxaaq ibnu ciisa albaqdaadi nin la yidhaahdo ayaa markaas u yimid oo xadiidkii inuu jariir saas u warinaayo ayuu sheegay waxuu u imaanaa xamaad binu zayd binu dirham ee loo yaqaana xamaad dariir markaasuu yidhi saas ma ahan eh, maaragtay jariir ibnu xaasim waa waa gebsan yahay waa gebsan yahay xadiidku waxaa weeye can an can xajaajin sawaaf can yaxya bn abi kahiir can cabdillah bn abi qataada can abi qataada can nebiy sala allahu calayh wasalam marka xamaadaa baraad intaasoo rabaa inuu kuu sheego wa minhu waxaa ka mida maaragtay qismigii oo sahwiga u dhacay qalbiga wa minhu min alqalb alladii waqaca sahwan qalbiga oo sahwi u dhacay waxaa ka mida ah, maa lam yaqsid ruwaatu ruwaatu waxaysan u qasdin inay qaldaan walaa imtixaanna isagu qasdina wahmiyay ku timi naxwu xadiid idaa uqiimat salaatu waayo falaa taquumuu xataa tarawniy waayo qaladkuusoo ku yimid xadadahu xadiidkan waxaa sheegay oo macnaa wariyey fii majlis اlbunaani majlis oo bunaani oo asaga shiikh ou ka yahay xajaajun yani xajaaj ibn abi cuثmaan acni ibn abi cuثmaan ayaan u jeeda acni ibn abi cuثmaan ayaan u jeeda waa xajaaja sawaafku ku magac dheeriy fadanahu waxaa u maleeyey jariiru jariiraa wuxuu u meleeyey can haabitin xadiidka haabit lagu wariyo can haabitan can anas inuu yidhi laakiin qaladka ayaa caddeeyey markuu ninka la yidhaahdo maaragtay eh, isxaaq bin ciisa markuu u sheegay ibnu najiix albaqdaadi ee laba boqol iyo shan iyo tobankii dhintay ayuu xamaadir u sheegay wuxuu uhi saasuu noo wariyey jariir ibnu abi xaasim ee maxay tahay arrintu marka xamaadaa cadeeye wuxuu hi qisadu saasay ahayd hadalkaas hadd waa idin dhacay soo maa marka mihaalkii heshaana markaasaa la fahmi karaa marka mihaal qisada waxaa weeye majlis ayaa waxaa joogay haabit اlbunaani iyo ardadiis haabit lbunaani macrif wuxuu ku yahay biriwaaya can esh can anas sida qataadaba iyo maaragtay cabdilcaziiz binu suhayb iyo abu qilaab aljarmi iyo raggaas kale ayay waa ragga iyo xumaydin طawiil iyo ragga anas ka wariya waay radi allahu canhu iyadoo meliskii anas oo bunaani ou shiikhiya hala joogo ayaa hadda meesha xadiidaa la daakiroonaya waxbaa la sheegee nin marka xajaaja sawaaf la yidhahdo xajaaj ibn abi cusmaan oo arday raggii wax ka wariya yaxya ibn abi katiir isaguna taabici weyn ah oo sida bunaani isaguna taabic ah ayuu xadiidkan idaa uqiimat salaatu falaa taquuma xataa tarawni ayuu wuxuu ka wariyay can yaxya bn abi kaiir can cabdullaahi bni abi qataada can abi qataada can nebiy sal allahu calayh wasalam jariiroo wixii waa ilowdo waa isaga darsoyna wuxuu u maleeyey in xadiidkan meesha bunaani can anas uu ka wariyey hadhow dadoo u sheekeeyey nin day ka mida ah, ee maaragtay isxaaq binu ciisa ibnu najiix albaqdaadi la yidhaah ninkii yaa xamaad yimid wuxuu dhahay xad uu u sheegay inuu saa u sheegay wuxuu yidhi jariir arrintan waa ku qaldan yahay xadiidkan majlisulbunaani ayaa lagu sheegay bunaani isagoo ma warine xajaaj ibnu sawaaf ayaa camle maaragtay yaxya ibn abi kaiir can cabdullaahi ibn abi qataada can abi qataada can nebiga ka wariyey taasuu marka ku dhaxowdha wa minhu waxaa ka mida maqluubkii waawdaas minhu u qadaraysa weliba maqluubkii oo sahwiga ahaa qalbu maa shay qalbintiis lam yaqsud ruwaatu ruwaadu aysan usii qastinoo naxwu idaa uqiimat salaatu waaye xadaahu waxaa sheegay fii majlisi lbunaani xajaaju acni bna abi cuhmaani markaan aan akrina waxaan leenahay xajaajun acni bni abi cuhmaani laakiin markaan laqbaynana xajaajun ayaa sheegay acni waxaan ula jeeda ibn abi cuhmaani asawaaf ahaa fadannahu waxaa u maleeyey jariirun can haabitin in laga warinayo can aanisin yaa hadda nugtada ku baraarujiyey ninka soo saara wahmiga yaa hore bayano waxaa caddeeyey xamaadun dariiro xamaadu dariiro ayaa marka caddeeyey arrintaas haye tambiihaadan ku xijinaynaa casirka baryaha naga baaqday waa galabka ka faa'iidaysanayna tambiihaad wain tajid matnan daciifa sanadi faqul daciifun ay bihaadaa faqsidii walaa tudacif muطlaqan binaa'a cala aطariiqi id lacala jaa'a bisanadin mujawadin bal yaqifu daka calaa xukmi imaamin yasifu bayaana dacfihi fain adlaqahu faاshaykhu fima bacdahu xaqaqahu wain turid naqla liwaahin aw lima yushaku fiihi la biisnaadihima فاتي بتمريض كيروى واجزمي بنقل ما صحك قال فاعلمي وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والقاع والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد intaanan tanbiihaadka aanaan gelin waxaan miisaalinaynaa maaragtay مقلوبك oo matniga mihaalka mashhuurka oo loo yaqaano waxaa weeye xadiidkii sabcatun yudilluhum ullahu fii dilli yowma laa dilla ilaa dilla riwaayadda saxiixa waaye warajulun tasaddaqa fa akhfaa xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh ilaa bidixdu aysa noqon wax midabtu caddaynayso bacda ruwaadaa dabagediyey oo riwaayatu muslim muslim ku taalo waxay dhaheen فأkفاa xatىa laa taclama yamiinhu maa tunfiqu shabiib maa tunfiqu yamiinhu marka waa maqluub waxa wax bixinaya waa midigta waa bidix uma bixiso waxaa kaloo jira xadiid isaguna oo صaxiixa ku yaalo إidaa adana bilaalun fakuluu washrabuu ma garanta haa xadiidka asalkiisu wuxuu ahaa oo saxda wuxuu ahaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam asalkiisu wuxuu ahaa ina bilaal yu'adinu bileylin ma garat ina bilaal yu'adinu bileylin fakuluu washrabuu xataa yu'adina ibnu maktuub marka waa ay gediyeenoo maxay dhaheen ina bilaala yu'adinu waxay dhaheen in ahaa idaa adana bilaalun falaa ta'kulu walaa tashrabuu ma garat waxaa dhaheen idaa adana ibnu maktuum fakuluu washrabuu waidaa adana bilaalun falaa ta'kulu walaa tashrabuu marka way isdabagediyeen sooma qaara waxay yidhaahdeen waa laba riwaayo murasaanku aadaankiisu bedeli jiray laakiin xaafidku waa diiday wuxuu yidhi sida mashhuurka waa sidaas weeye qalbiyaa marka ku jira marka kuwaasoo kale maxaa la yidhahdaa qalbulbatni aa ladaa matniga oo la dabagediyey nacam hmm. sidoo kale qalbigu waxoo ka dhici karaa asmaa'da oo kale taqdiim wa ta'khiir maalan inaa wax mura bnu kacb dadaa marka waxay ka dhigayaan kacb bnu mur qofkii aabbihiisaa la isku beddelaa noocaas taqdiimka ta'khiirka isagoona qalbiga ah maanta ma arkaysaa waa u dhaca nacam hmm. marka adigana haa mura ibnu kacab haa maya asalku waa mura ibnu kacab wa markaasi kacb ibnu mura dheh muradaa horeey xadiidkaas mura ibnu kacab wa asal asalku waa mura ibnu kacab فيرويه الراوي عن مرة بن كعب saas oo dhigma haye tanbiihaad tanbiihaadkan maadaama oo aqsaamtii daciifka uu dhammeeyey sidoo markii oo maaragtay xasanka iyo uu soo dhammeeyey oo tanbiihaad u geliyey tanbiihaadkaas ay ka mid ahaayeen haddaad aragtid in sanadka maaragtay qofku waa xasan haddii le ama waa saxiix in xadiidku ou inuu saxiix noqdo inaysan laazim aysan kahayn sababto waxaa dhici karta inuu ama cillo uu leeyahay ama shuduud ou leeyahay sidaanoo kale waxaa dhici karta xadiidku haddaad sanad daciifa ku aragtid inaad tidhaahdid sanadkan markii loo eego ayuu maanta ma arkaysaa daciif yahay inaad tidhaahdid maahane inaadan dhihin waa daciif oo mudlaqa taa waxaa dhihi kara nin imaamahoo baxfiyey oo maanta ma arkaysaa xaafidna ahaa ee taxqiiq iyo maraajicdii sameeyey oo ogaaday sanadkan kal daciifka maahan asaaniid kaleoo saxiixa inuu ku soo aroorin kaasaa dhihi kara adiga hal sana intaa dul istaagtay markii loo eego sanadkaana daciifa oo idlaaqa ma dhihi kartay leeyahy waa saddex tambiihaadoo kala duwan la siinayaa wuxuu yidhi wa in tajid haddaa heshid ninkaagan daalibucilmiga aho matnan xadiid matnigiisa oo daciifa sanad matnigaasoo daciifa sanadi sanadkiisuna oo daciif yahay faqul waxaad tidhahdaa daciifun ma garata waa daciif ay bihaada ay bihaada sanadi sanadkaanuu daciif ku yahay ma garata haddaad weliba sii caddaysoo ad sanadkan daciifuu ku yahay waana kasii owna ma garan faqsidii markaas uqasad waxaad daciifinayso inuu sanadkan ou yahay u qas haddaad tiraada xadiidkan waa daciif waxaad uqasdee bihaada sanad oo aniga aan haayo oo ninka daciifka uu ku jiro ayuu daciif ku yahay walaa tudacif adigaha iska daciifin muطlaqan ay dacfan muطlaqan daciiftinimo oo mudlaqa binaa'an adigoo ku tudhisinaya cala ariiqi ariiqii adiga aada aragtay oo dulta adigoo ku dhisinaya keliya dacfi idlaaqa ku xugmin id lacalla waxaa dhici karta jaa inuu yimaado bisanadin mujawadin sanad wanaagsan sanadkaas laba mid noqon kara inuu sanad kabi kara oo hadduu sanadkaani xoogaa uusan maaragtay nin kadaaba iyo mutahama iyo maaragtay nin oo qafladiisa shadiid ay tahay uusan ku jirina sanad kami kara uu yahay oo mid asaga lamida ah ama karoon uu yimaado markaa sanadkii kor u soo qaado masaba mid keligiisba isku filano ama sanad xasan lidaati ama saxi lidaatii inuu yimaado taasaa dhici karta bal yaqifu daaka bal yaqifu wuxuu ku taagan yahay daaka xugumka oo tadciif mutlaqa lagu xukumo ma garata wuxuu ku taagan yahay calaa xukmi imaamin imaam xukumkiisoo yasifu caddaynaya bayaana dacfi ay bayaana sababa dacfii sababtii oo ku daciifay caddaynayo oo ku saa iyo saa oo ku daciif fa in adlaqahu ninkii imaamka haddou idlaaqo ou ku yidhahdo waa daciif laakiin sababtiina uusan kuu sheegin fa shaykhu shayku fii maa bacdahu wixii ka dambeeyuu xaqaqhu ku taxqiijiyey oo waa maxay baabkan baabka noogu xiga oo jarxi wa tacdiilka baabka shan iyo toban bayd markaan dhaafno oo jarxiga iyo tacdiilka laga hadlo waa casharka oo jumcada noogu soo aadi eh, khamiista kale noogu soo aadi doono khamiistan khamiisteeda insha alla haddaan berre cashar kala akrino ayuu wuxuuga hadli doonaa jarxiga mufasarka eh, jarxiga waxaa la aqbala inuu mufasar yahay laakiin tacdiilka mufkaa la aqbali karaa ishkaala mid waxa le culummadii hore hadday waxaan arkaynaa fulaan waa daciif ama xadiidkaas waa daciif inay yidhaahdaan see la yeelaya ishkaalaadkaasuu meesha uga jawaabi doonaa markaasaa si fiican u baxsin doona marka shiikhuma wuxuu uga jeedaa imaamaa la sugaayo labay mid tahay inuu ayi imaam oo axaadiida yaqaano oo xadiidkii intuu tatabuco markuu go-aan ka gaaro ou xukmi karo ayi imaam ay tahay fil mutaqadimiin walmutaahiriin uu u jeedo mase inuu u jeedo baabkiisii ahayoo hore ou leeyahay zamankan waxaa mutacadira in maaragta qof uu xadiid wax ku xukumo tasiix iyo tadxiif ee masalada yaxya nawowi uu ku khilaafay imaamu nawowi culummaduna ay ku taageen oo yidhaahdeen qowlkaas sawaabkeeda nawowiya iskale sababtoo ah haddii uu dadaalo qofka axaadiida oo raacraaco muxaafidna uu yahay oo sanadii marku tatabbuco ou arko xadiidkii ku xakamo maa yaliiq bihi wixii u cunantan taasi marka waxaa weeye waa saxu markaase waxaa ibnu xajar wuxuu leeyahay qaacidadan waxaa ka muuqda uu leeyahay eh, xadiidka imaamaha lala sugo inuu aimadii mutaqadimiintaha keliya u jeedo xaafidku waxay laba waa suuragal haddii xadiid oo nin imaama ama nin imaama horeo daciiftinimo ku xakumo ma jirin ninkaasaase imaamuhu muta'ahila waana baxfiyey xadiidkii duruqdiisii iyo wixii dhammaana xaafid weyn wey wuxuu soo ogaaday xadiidku inuu dacfi leey daciif uu yahay asbaabtii waa u sharxay in la qaato maxaa diida waxaa koo dhici karta xadiidka imaam hore inuu dacfi uu ku xukumay raawigiisa inuu daciif yahay wuxuuna ogaaday sanadkaas imaamki imaamkii dambaa wuxuu ogaaday ninkii dambe oo muxadidka ah sanadkaa uu daciifiyey imaamkii hore maahane sanad kaloo mutaabaca inaysan jirin oo xadiidkan xoogaysa kii hore imaamkaa ka kaafiyooyo soo maa qaybtii dambena waa maxay isagiyaa wuxuu soo sameeyey baxi iyo maaragtay taftiish badan soo sameeyey markaas waxay u caddaatay xadiidkan inuusan maaragtay mutaabacaad kale midna iyo wax xoojo uusan lahayn mal maanicu leh markaa inuu ku xakumo maaragtay dacfi ee lacalla sheikhu inuu madhabkiisu eesho uu leeyahay markuu xaakimka ka hadlaayay uu leeyahay wixii uu ka aamuso aymadan aysan naqdinin xasanan saga xambaarayno xaafid iraaqina markaas uu noo soo yiri waxaa fiican maanta ma arkayso wixii xadiidkaas uga istaahilo in maaragtay lagu xakumee in uun xaakim iyo dadkii hore keliya maanta ma arkaysaa la isdul taago taasoo kale maanta ma arkaysaa keliya ma aha markuu xaakim uu ka hadlaayo nacam hmm. oo baabkii wuxuu ahaa asaxiixu zaaidu cala saxiixayn waa kana ah. wakhud ziyaadata saxiixi in tunasu sixatahu oo min musanafin yukhasu haddii ziyaadada saxiixa waxaad ka qaataa markii saxiinka laga baxo haddii sixadiisa la caddeeyo oo min musanafin yukhasu ama musanifku khaasaho sida ibnu khusayme <coughs> bijamci saxiix naxu xibaan azaki wabnu khusayma kalmustaraki calaa tasaahuli asagoo tasaahul wa qaala wuxuu dhahay ibnu salaax man farada bihi fadaaka xasanun maa lam yurad bicillatin haddii lagu wareejiyo ciraaqya kad wuxuu yidhi walxaqu an yuxkam bimaa yaaliyo <clears throat> waa in wuxuu istaahilo oo lagu xugmiyo hadalkaana waa hadalkii yaxya albar oo marku rasuulkuna wa qaala yaxya mumkinu waa kii soo yiri maaragtay <clears throat> markuu yidhi maaragtay azminadan in maaragtay wax la tasxiixiyo waa mutacadir markii uu yidhi muxuu yidhi wa qaala yaxyaa mumkin waa kiina soo yiri marka waa baabkaasoo ka hadlaya wain tajid haddii aada heshid matnan matnan daciifa sanadii sanadkiisa oo daciif yahay sanadkiisa daciif faqul waxaad tidhaahdaa daciifun waxaad ku xukuntaa daciif inuu yahay markaa daciifun aada leedahana ay bi haadaa faqsudii ay bi haadaa sanadi faqsudii sanadkan ula qasad maqle sanadkan daciifuu ku yahay walaa tudacif hadda daciifinin tadciifan muطlaqan tadciif oo mudlaqa oo binaa'a adigoo ku dhisanaayo ay binaa'an camala ka dhiganta calaa dariiqi dariiqi adaraan tudacif ku jiro id lacalla jaa'a inuu yimaadaa dhici kara ma garatay bisanadin mujawadin sanad wanaagsan ee ama xadiidkan kabi karo sanad dacfigiisu adkoon xadiidkan dacfigiisu muxtamal uu yahay sanad dacafkiisu uu muxtamal yahay labaduu hadday isku tarsamaan xasan likayrihi gaari karo ama kan mid ka sarreeyo oo ama sanad saxiixa ama sanad xasan likayrihi oo markaa marka kor u booti karaba inuu kimaada dhici karo bal yaqif wuxuu ku joogaa daaka tadciifu lmutlaq mudlaqaa tadciifka mudlaqa wuxuu ku taagan yahay calaa xukmi imaamin imaam xukunkiisa imaamkaasoo yasifu caddaynaya bayaana dacfi ay bayaana sababa dacfi sababtoo ah maxay qaacidaa gadaal looga imaan doonto uu leeyahay jarxu jarxulmufasar lama oo almujmal lama aqbalayo marka waa inuu sababa dacfi waa inuu caddeeyo fa in adlaqa hadduu idlaaqo oo jarxigii sababu dacfigii uusan fasirin fa shaykhu shaykhu fii maa bacdahu wixii ka dambeeya casharkan darsiga ku soo xiga ma garat ayuu xaqaqahu ku taxaqujo uga hadli doonaa halkaas uga hadli doonaa laakiin sida xaafidku yidhi labaa ixtimaali kartuu yidhi sakhaawi ma garat maa dahaba ilayh min almanci ima an yakuuna liman lam lam yafxas aan faxsinin can duruqi duruqi wayabxad canha oo marka qofka isagoon faxsin waxba kuma xukumi karo waa ow muطlaqan amase uga jeedaaho oo kalmashi calىa asli min tacaduri istiqlaali اlmuta'ahiriina biاlxukmi cala اlxadiid bima yaaliq oo dadkii dambe inaysan ku xakumi karin xaafidku mida dambe u ka fahmo uu leeyahay meeshaan wuxuu ujeedaa nukadkiisa wuxuu leeyahay wuxuu u jeedaa inuu maaragtay qaacidadiisii hore ah inaan dadkan dambe aysan maaragtay waxba aysan tasxiixi karin laakiin taas waa lagu khilaafay imaamu nawowi iyo culimmadii ka dambeeyey ibnu kahiir iyo xaafid ibnu xajar iyo maaragtay ciraaqi iyo culimmadiiba ku khilaafeen ilaa hadda sheekh alalbani waa ka axaadiista saxiixiyo iyo ardadiisii qaybo badan bayd waa kuwa axaadiisda laba takhriijinayo oo maaragtay mm-hmm. haye taas waa tanbiihoo koobaad tanbiiha labaad qorta itnayn ku qorta atanbiih athaani beytka laba boqol iyo konton iyo saddex bilowgiis atanbiih athaani qor kii horena atanbiih alawal aad ku qornaysaa wa in turid haddaad doontid ayuha طaalib naqlan inaad soo guriso liwaah ey lixadiid maarata oo sanadkiisa oo waahiya eberkiisa oo macnaa daciif ow limaa yushaku fiihi wax laga shakinayo saxadiisa iyo dacfigiisa laa biisnaahidihimaa sanadkoodana aadan ku warinaynin oo sanadkii ma keenaysa xadiis daciifaad warinaysa faati bitamriidin siiqada tamriidka la imaam oo waxoogaa tacbaannimo ku tusina iyo lacfi oo siiqadaa tamriidka maxaa ka mid ka yurwa oo kale iyo balaqanaa iyo xukiya waxaas oo kale balaqanaa can fulaan ama rawal bacdu wax saas oo kale oo suraax weyn kuu dhigaya siiqatu tamriid ay wajzim gooyo binaqlin guurinta gooy binaqli maa saxa waxa saxay markaad maanta ma arkaysa aada soo guurayso xadiis saxiixa qaala rasuulu llahi sal allau alay waslam ka qaala sidaas oo kale ama rawaa fulaanu can الnabiy ama rawaa xadada fulaanu can الnabiy siiqat ljasmi wax la yidhahdo la imaam ka qaala faclami ogo arrintaas marka waa arrin aada u muhiim ah muxadisiinta qaarna aaday u ilaaliyaan qaacidadaas qaarna oo isaga takrifada ragga aada u ilaaliya bayhaqi iyo nawowi ayaa ka mid wuxuu leeyahay xadiis haddaadan sanadkiisa ku warinayn horta mawduuc haddii uu yahay isaga maba bannaanaba waa anagii soo aragnay wa kayfa kaana lam yujiizuu wa kayfa kaana lam yujiizuu muxuu ahaa soo ilowde ya maba adaan xafidinba xoogaasna xataa xafida xafdi oo dugduglaa xataa xafida hmm? wa wakayfa kaana lam yujiizuu naqlahu mu aha haa wakayfa kaana lam yujiizuu dikrahu liman calim maa lam yubayin amrahu asaga mawduuc waa ka heshiisaba in la sheego ma banaan hadaad arrinkiisa sheegay laakiin xadiidku haddii uu daciif yahay ooda sanadkiisa sheegaynin cala alaqali siiqatu tamriidi geli wax jiran oo maaragtay laga dareemayo waxaas wax nabiga ka sugan oo ka jismisan inaysan maanta ma ahayn wajzim goyo binaqli maa sa xadiid saxiixa qaala rasuul inama alacmaal markaas xooysi ruwiya cala nabiy inama alacmaal biniyaati ma dhehaysa ama xukiya iyo iyo cala nabiy laa qaala rasuulu lah sl inama alacmaalu biniyaati inamaa likulli imaanin qaala rasuul lah sal اla alay waslm bunya alislaamu calaa hams xadiis saxiixaa ku tahay waa jasminaysaa oo siiqatuljasmiga ku waree ka qaala faclami waay sida qaalo oo kale haye wain turid haddaad doontid naqlan inaad soo guriso liwaahin xadiis maarata daciifa aad rab inaad wariso soo qor ow limaa yushaku xadiid laga shakisan yaho sixadiisa iyo lacdiisa lama yaqaano fii fiigiisa laga shakisan yaho laa biisnaahi dehma markaasna laa tarwiih biisnaadihima sanadkoodii ma ku warinayso sanadkii xadaanaa fulan ilaa aada ka gaarta nabiga ma dhehayso ee xadiidkiiad soo qaadana intii marfuucaadka adoo nabiga u tiirinaya faati bitamriid ay faati bisiiqati tamriid siiqada oo maanta ma arkaysaa tirisiinta la kaalay nacam ka yurwa oo kale wajzim gooyo binaqlin binaqli wajzim gooyo binaqli maa saxa wax saxiixa markaad soo guuraysa inama lacmaalo biniyaati siiqatuljasmi ku ware waa ka qaala o dheh faclam taa ogaa marka imaamu nawowi aaduu ula dagaalamaa dagaalamaay dadka sahlada l xadiis waxaad arkay dadka fuqahada oo kale xadiis saxay ruwiya can nebiy leeyihin xadiis kaloo daciifo eberkiisoo waahina qaala ay ilayhi taa markaa la iska jiro weliba dadkada khudbooyinka diyaarinayo iyo maaragtay qaacdaas waa inaan qaadno xadiis saxiix markaan warinayno qaala rasuulullah sal alla alay wasalam fi saxiix can filan qaala qaala rasuulullah haddaad daciif maba loo baahnee ruwiya inaad tidhaahdo وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مادي وغير واحد وسهلوا علمدي وي sahladeen في hayri mowduucin ay fii riwaayati غayri mowduucin xadiid mowdiica markii la warinaayo hayrkiisa oo xadiis daciifa ah in la iska wariyo waa sahladeen oo fadaa'isha iyo meelahaas maaragtay lagu wariyo hayru mowduucoosoo raway ay wariyeen min gayri tabyiinin iyagoon caddaynin lidacfin dacfigiisa aan cadaynin xadiidkay marka warinaya xadiidkuna mawduuc ma ah xadiidkaas haddou maaragtay sanadkiisa intuu ku wariyo ousan hadda caddaynin maanta ma arkaysaa dhib ma leh laakiin warra oo waxay arkeen markaas aan la caddaynayna waxaa weeye waa markay fii fadaa'il اlacmaali ay tahay iyo maaragtay wac mawaacidda iyo maanta ma arkaysaa tarkiibka iyo tarhiibka iyo waxyaalahaas waxay dhaheen in dacfigiisa la caddeeyo rooban waa la wari karaa saasay dhaheen nuquusha waa keeni doonaa culummada laakiin warra-oo waxay arkeen inay waajib tahay bayaanahu ay wujuuba bayaanihi in la caddayo inay waajib tahay fi lxukmi axkaamta xalaasha xaaraaf marka laga hadlaayo iyo walcaqaa'idi caqaa'ida sifaadka ilaahay iyo wax ilaahay u waajibo iyo waxa mustaxiila axaadiidka ku saabsan in lagu tashadudo sixadeedoo la hubsado oon la iska warin baabkaas waxaan saxeexay yayna ka wariyeen oy ka soo guuriyeen caninma ey wahadaa manquulun waxaa laga soo guuriyey canu mahdiyin ibnu mahdi iyo kayri waaxidin hal mid wax ka badan ayaa maanta ma arkaysaa laga soo jeeday hmm. halkan waxay u kala qaadeen culummadu markii baab xalaal iyo xaaraam iyo caqaa'id iyo axkaam la joogo iyo baabulfadaa'il iyo tarkiib iyo tarhiib markii la joogo waa saddex madhabooday leeyihiin badan culmo yidhaahda sidiisaba xadiis daciifa camal falkiisu ma bannaano wax loo soo deliisho karna malo ibnu carabi iyo uu ka mid yahay qaarna waxay yidhaahdeen bay kala qaadeenoo waxay yidhaahdeen fadaa'isha iyo maanta ma arkaysaa loo soo deliisho karaa laakiin caqaa'ida looma soo deliisho karo qaarna waxay yidhaahdeen baabka haddii wax kale laga waayo xataa axkaamka oo xadiis daciifa maana wax kale laga waayo waa la iska soo deliisho karo ra'yi waa dhaamaa waa qowl imaam axmed iyo maarata abu daawuudna uu ku raacay saddexdaas madhaboodood bal wax yar haddaan aqwaashooda soo guurino xaakim caan abi zakariya alcambari waxau dhahay alkhabaru idaa warada hadduu soo arooro lam yuxarim xalaalan xalla uusa xarimaynin walam yuxilla xaraaman walam yujib xukman wa kaana hada fiihi targiibin ow tarhiibin uqmida canhu indhaha laga laaba watusuhila fii riwaayatihi ibn mahdi waxau yidhi idaa ruwinaa can الnabiyi sal اllahu alيه waslm nabiga haddiina lakaga soo wariyo fi laxkaami shadadna waa isku adkayna alasaniid waاntaqadnaa fi الrijaali raggana waa naqdina waidaa ruwinaa fi اlfadaa'ili wاthawaabi wاlciqaabi sahalnaa fi اlasaniid waamsaknaa fi الrijaali marag watasaamaxnaa fi الrijaal raggana ma iska saamaxna imaam axmed wuxuu yidhi alaxaadiidu fi الraqaa'iqi yaxtamilu an yutasaahla fiiha xadiid hadday mar qalbi jilaac ku saabsantahay tarkiib iyo tarhiib waa la yska sahlo kara xaja yajii'a shay fiihi xukmun markaas waa adkaynay waxaana u daliila waxaa la yidhi ibnu isxaaq maxamed ibnu isxaaq xadiidkiisu waa xasan max uu caalim weyn uu yahay axkaamta ma loo deliisho karaa ma odhahay maqaazidii waa ka aqbalay laakiin axkaam haddii loo baahdo naxtaaju rijaalan haakada afartiisa gacmood saa isu geli rag xoogle aan u baahano maalig oo kale aan u baahano de ibn abibidi raggi dabaqadaas ah nacam marka imaam axmed waxaa kaloo laga wariyey ou arkaya haddii ou baabka ou ka waayo maaragtay wax saxiixa baabkaas axkaamta inuu xadiiska daciifkaa ou leeyahay ra'yiga waa ka roon yahay abu daa'uud waa ku raaca abi xaniifna mar marar waa la arkaa inuu xadiidka daciifkaa ah uu qabsado isaga shaafici marar waxaa ka dhacda xadiidka mursalka hadduu wax kala waayo axaadiis daciifka ah xoogaa mursalka ugu roon oo marar qaarkood xujaysahay leeyihi sidoo kale xadiidku hadduu daciif yahay laakiin mutawaatir uu yahay talaqat اlummatu bilqabuul taasoo kale waa la xujaysanaya sababto waxyaalana asaaniiday leeyihiin oo asaanid waa inay ku ansacaan waxna tawaaturka iyo istifaadadaa kaga badanba oo waxaa jira xadiid la yidhahdo laa wasiyata liwaarihi sanad markii loo eego sanadiisu ma xoog badna imaam shaabi laa yafuutu ahlulxadiid laakiin wuxuu leeyahay haddana talaqatu alcaamatu biqul caamada uula jira caamada oo dhagooley maaha waa caamatulculamaa culammada badankooda u kaga jeeda hadduu shaafici aad caamo aad ku aragtid culummada badankeeda u kaga jeeda maana caamadan waxba aqoona uma jeedo raaytulcaama yani ummadda culummada badankeeda uga jeeda kelimadaas way ku noqotaa markaas yani waa shubhu mutawaatir ay tahay culummana waa ku adkayan waxay dhahaan walaa xataa axkaam maaragtay in loo soo deliishado walaa fadaa'isha waa laga fiican yahi ibnu carabi kollay sheekh albaanina zamankan aadow ixtijaajka xadiiska daciifka ugu adkeeyay isagiyo ardadiisa laakiin xaafid shuruud ou ku xiray hadalkaasaan moodaa xaafid shuruudda ou ku xiray haddii la yidhaahdo fadaa'isha iyo tarkiibka aan maarka aan ku camal falno shuruudou ku xiray shuruuddaas waa maxay anlaa yakuuna dacfu shadiidan xadiidkan daciifkiisa waa inuusan shadiid ahayn hadduu dacfu shadiida oo eberkiisa uu yahay faa'iido male an yakuuna mundarijan taxta aslin caamin waa inuu xoos gelayo xayثu lam yaqum calى اlmanci minhu daliilu akhasu min dalika alcumuum waa inaan wax mancinayo usa jira maala waa maxay fadaa'il اlqur'aan oo kale maala iyo fadaa'il اlwudu soo axaadiid kuma sugna soo maaha oo caamah oo saxiixa soo maa hadduu hay marka xadiid oo fadaa'il alacmaal fadaa'il oo wuduu'a ku saabsan oon aad dacfigiisu usar uusan u xumayn maadaama baabkii axaadiid kaloo fadaa'ilahoo ansaxday uu leeyahay waa layska mashii kara laakiin meelaanba fadaa'il uusan ku soo aroorin xadiis daciifa waxaa adi fadaa'il ooma dhigi karo tan kale wuxuu leeyahay wa anlaa yactaqida cinda alcamali bihi hubuutahu markuu camalka uu ku camal falaayo waa uun iska ixtiyaab maahane waa inuusa dhin xadiidkaa nabigaa kauu ka sugan yahay waa inuusan ixtiyaab marka adiga qowlka xoogaa dhexdhexaadka ah, haddii la yihahdo qolada cinda alcamali hubuutahu can اnabiy sal اlla alay wasalam xadiidkaa inuu nabiga ka sugnaaday inuusan yahay wasahaluu waxay sahladeen ay ku tasaahuleen oysan aada isku adkaynin culummadii muxadisiintaa sida ibnu mahdi iyo daradaas la soo sheegay fii ayri fii hayri mawduucin rawow ey fii riwaayati hayri mawduucin xadiid aan mawduuc ahayn oy wariyeen ma garat min hayri tabyiinin iyagoon caddaynin lidacfin dacfiga isagoon caddayn in la wari karo waa goorma hadduu fadaa'isha iyo mawaacidda iyo targiiba iyo tarhiiba ku saabsanya warra oo waxay arkeen inay waajib tahay bayaanahu caddayntiisa dacfigiisa in la caddeeyo fi lxukmi xadiidka hadduu xukm ku saabsanya waalcaqaa'id arrinta ayay ka sugnaatay canu bni mahdina laga soo guuriyey iyo hayru waaxidin sida cabdullahi bni mubaarak iyo axmed bni xambal iyo kayrkiis culumo badan iyo maaragtay abu zakariya alcambari dadkaas faraha badan ayaa laga soo geeyey allah nagu afo an yadula an yakuna mundarijan taxta aslin caam mundarijan inuu dhex taxta aslin caam macnaha asal caama oo fadaa'il ay ku soo aroortay asalka waa fadaa'illa caamo taxta aslin caam tan kalena waxaa weeye anlaa yactaqida cinda alcamali bihi hubuutahu ay dee su-aal haye berri marka waxaan gelaynaa jabaab oo weynaadii weynaad kuwi kala soo raajixiyo